بأمر الله نأتمر بدين الله ننتصر نطبق شرع مولانا ففيه يسعد البشر نزيل المنكرات فلا يرى رجسا بها البصر بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسو هذا وركمان الله وربهنت لجرتين waa maalnimo arbacaha taariikhdan ay ku beegan tahay siddeedda jamaadul aakhir kun afar boqol iyo afartanka hijiriya qodobada maanta warkeena ugu dorkorown waxaa waxyeelo la gaarsiiyey gaari ay leeyihiin murtadiinta bikikeeda kadib markii qarax mino lagula egtay tuulada jadiida qaabuur ee bariga krama ee wilaayada shaam waxaa shalay shan madfac hoobiilo la beegsada tuulada raafidada micdaan ee deegaanka sacdiya ee wilaayada ciraaq waxaa shalay qarax miino lala eegtay raafidii ku sugnaa tuulada tarmi ee galbeedka talcafar ee wilaayadda ciraaq warkii oo faahfaahsan aynu ku bilaawno wilaayadda shaam raqa waxaa waxyeelo la gaarsiiyey gaari ay leeyihiin murtadiinta biikikeeda kadib markii qarax miino lagula eegtay tuulada jadiida qaabuur ee bariga karama waxaana dhimashadii dhaawac ku noqday saddex murtad allah ayaan ku maadsan isla raqa xubno ka tirsan ciidanka amniga khilaafada ayaa u daateen guriga murtad axmed suldaan oo ahaa guddoomiyaha degmada xadiiqatulbaydaa ee taabacsan murtadiinta biikikeeda waxayna ku dileen gurigiisa waxaana loo adeegsaday hubkaan dhawaaqooda la maqal allah ayaanu ku mahadsan weli waxaan ku guda jirnaa wilaayada shaam baraka waafijin allah kadib waxaa shalay dhaqaaqay walaalka istishaadiga abucuhmaan al osbaki oo watay gaari walxaha qarx laga soo buuxiyey waxa uuna u jihaystay goob ay ku kulansaneen murtadiinta biikikeeda ee tuulada baaguus waxa uuna isku qarxiyey dhexbartamahooda waxaana dhimashadii dhaawac ku noqday tiro martudiina sidoo kale gaari nooc miina baarka iyo cafcagaf ayaa waxyeelo ka soo gaartay allah ayaanu ku mahadsan isla baraka waxaa la burburiyey gaari cagafcagaf ay leeyihiin murtadiinta biikikeda kadib markii gantaalka laha lala beegsaday iyagoo ku sugan tuulada baaguus allah ayaanu ku mahadsan haatanna wilaayada ciraaq diyaala waxaa shalay shan madfax hoobiye lala beegsaday tuulada raafidada micdaan ee deegaanka sacdiya allah ayaan weydiisanayna inuu ku dhibaateeyo isla diyaala waxaa la gubay laba guri ay kala leeyihiin laba ka tirsan murtadiinta asaayiish ee deegaanka miiqaas ee dhacda dhacdaqooyi allah ayaanu ku maadsan isla wilaayada ciraaq ayaan ku guda jirnaaye aljaziira waxaa shalay qarax miino lala eegtay raafidii ku sugnaa tuulada tarmi ee galbeedka talacfar waxa uuna ku halaagsamay goobta allah ayaan ku maadsan weli waxaan ku guda jirnaa wilaayada ciraaq kirkuug waxaa waxyeelo la gaarsiiyey laba gawaarida loo yaqaana hamar ay leeyihiin booliska riddada itixaadiya kadib markii daraad laba qaraxay miino lagula egtay meel u dhow tuulada muraadah ee bariga xuweyja waxaana ku halaagsamay laba murtado loo socdeen allah ayaan ku mahadsan markaana aynuu wareegno wilaayada quraasaan waxaa qarax miino lagu dilay jaajuus u shaqaynayay mid ka mid ah maleeshiyaadka gacansaar kale leh xukuumadda riddada afghanistan asagoo ku sugan deegaanka naasiyaan ee gobolka nangahaar allah ayaan ku mahadsan ugu dambayntii wilaayada saynaa waxaa shiish lagu dilay askari ka tirsan ciidanka riddada masar ku sugnaa inta u dhexaysa jagboontiyada mahdiya iyo abuufariix ee koonfurta rafax allah ayaan ku maadsan halka ayuu nagu dhan yahay warkii maanta aad kala socoteen warbaahinta alijrateen wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu كمسك فعلها عطر ففيها الحق مؤتلق ونور ما به كدر بأمر الله نأتمر لدين الله ننتصر نطبق شرع مولانا